سنة في المغرب هذا محله ومبحثه باب سنة المغرب بعدها وقبلها هذا محله ومبحثه مغرب سنة سيان بابي بعدها بعد المغرب مغرب بعد شد صنايا وقبلها قبل المغرب مغرب ارتسل صنايا ويان بابي تقدم من انهر مري في هذا الأب... في هذه الابواب بابيالك هانغ تتيو من انهر مري حديث ابن عمر cabdالlahi بn cmar hadiseye ning hormari وaxadiثu aishaa waa ning hormaren وahuma lamadaas hadisna صaحيحaani lamas ansaxen waay ana نabiya ning hormaren ana نabiya sala الlahu عalyه وasalama kana نabiy nabag may haaday yusali huwa nabag ini tukadaw yahaaday bacda almagribi magrib bacdisha iya tukadaay rakcatayni lam rakac iya tukadaay yani saas way may badiya yani sheekh raximah الlahu imamna may ning hormareeday takadama fi hadi labwaabi xadis ibni cumar xadis caishata wahuma lamadaas hadisan saxiixaani lama ansaxen wa ana nabiya sala allahu alayhi wasalam kana nabiy nabag ini haadiya ning hormari yusali huwa nabag ki tukadaw haadi bacd almaqrib maqrib bacdisha tukadaay rakcatayni lama rakac tukadaay ansanadin yani lamadaas hadida rirhanaglayan وعn cabdاللahi بن مغفrin رadi الlahu taعala canهuma anhu an النabiy sala الlahu عlyه وasalam qala النabiy naw may ka goray saloo tukadaa qabla salaat الmغribi salaat lmaqrib hortiya yani wa kay salaat lmaqrib hortiya tukudaa qaala nabiy may kagolay fi halisati fi lmarati halisa liman gofi tukudo shaa huwa manka fadaasa rawa lbuaariy waakisna weriyey an nabiy sala allahu alayhi wasalam anahu ana nabiya gaala nabiy na may kagolay saluu tukuda amarka amrunadbuwa saluu tukuda qabla salaati lmaqribi salaat lmaqrib horteeda tukudaa lam rakac tukudaa qaala nabiy na may kagolay fi halisati lama toog sida toogitaaskanagay marki sadexaad may kagolay liman shaa kagol saloota ficilka oo ficlu amarke wala han weel hoob lero yani ilahi alla subxaana wataala haan weelada dher mis rasuulka sala allahu alayhi wasalam haan weelada dher amarkaasoy amrulwujub baare ilaa hadi garini lahel maahin hoob garini lahel markaasoy tuni nagade hadda gariini lahel saluu tukuda amar waajiba hada fadi laakin gadaala mayl ku daray liman shaaa lanki fadaa may tusiyay kolkon yani ini ta waajiban hayn sawa buaariy buaariy adskana wuriyey an anasin radi alahu taala anhu qaal anas may kagolay lakad raaytu aragi kibaara aصxaabi rasuuli lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasulsha asaatis oo wubin y aragi yabtadiluna kadegdegaayan asawarira asawari asawariya yani tiirarka kadegdegaayan jamcu saariyatin sawari tiirarka kadegdegaayan cinda almagribi magrib agdis magribka marki yani inti lintukun tiirita kadegdegaayan oo sunaysadaayan salaadina weli lintukun magribki ya arag yalm ana anas mayliadagadirhaydo arag kibaara asxaabi rasuuli lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki asaabtis kuwa wumi ya aragi asxaabta rasuulka oo wuwi ya aragi masalan yabtadiruna degdegaayan yabtadiruna halain ku degdega aragi asawarir asawaariya tiirarka ka degdegaayan jamcu saariyatin sawaari ilka jamci waayo tiirarka ka degdegaayan wayal ustuwana tutiru aha yastabiguna dhagtamaayan yastabiguna ilaa asaabiin lmasjid masaajidka tiirarsa anabayo dhagtamaayan liyusaluu si intukudaan rakcatayni qabla salaati lmagrib kalfaha waha salaat lmagrib yani wa kay si intukudaan raatibadi abla qabla salaat lmagrib intukudaan kalfa sawaari tirka gadaalshenka tukudaan aka degdegaay kolkan sunuhay manaa ini suneta hadidka tusiye raatibad oo magribka qabliyan ee sunet laakin tan bacdiha ee muakadan eh rawa lbuaari buaari o hadidkana weriyey waanhu an anasin gaal anasnay kagolay kuna unaani nusalii nacnuna kotukadawaani cala caadi rasuuli lahi ala zamani rasuuli lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulkesamishe tukadaani rakcatayni lam rakaya tukadaani bacda gurubi shamsi irid iyowkeeda bacdishe tukadaani qabla alfajri qabla almagribi magrib hortisa tukadaani faqiila maylile kana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam faqiila lah ana anas mayl warsaday akana rasuul lahi haday sala lahu alayhi wasalam sala kadu sala warasuulki tukudi haday huma rakcatayn kaas qaal anas may kagooray kana nabiy nabag haadi yaraa wanaba inin arga naanun arga ahaadi laa inusali nanu tukdan huma rakateenka falam yaamur huwa rasuulka ma amarne naanuman amarn walam yanha huwa rasuulka ma reebne naanuma no reebn wa sawa muslim muslim iya adiskana weriyey anhu an anasin qaal anas may kagol kuna una may baanay nusali nanu ku tukdawaani ala ahdi rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulkiisamikee tukdaani rakacatayni lama rakaaya tukdaani bacda gurubi shamsi iridid yawkeeda bacdishe iridi marki bacdi shaya lam raka rasuulka yani tukadaaniya l rasuulka la tukadaani rasuulka zamin she tukadaaniy mana rakaatayne tukadaani bacda gurubi shamsi ridriyawsha bacdi she qabla lmagribi was magrib igo lan tukuniya lam raka mariisiyani wa fakila lawlianasmaylangare e ah, hadisin saas welaseen afa kana akana rasuululahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shay haaday su-aal wa sallaa huwa rasuulka ini tukadi haaday huma rakateenkaasoy qabla lmagrib tukaday we isin waa tukadaasina rasuulka na tukaday magrib magrib hortiya lam qaala anasu anas ay kagoolay kana nabiyuna umay haadi yaraahu nabagini aragaw naaunun aragaw ahaadi nusalli nacnunu tukudaan hima lamadaas tukudaan qabla almagrib lam raka tukudaan rasulkan aragahay falam ya'mur huwa rasulka man amarne naaun man amarne tukudaan maner walam yanha huwa rasulka mareebne naaun manoreebne ley kalkun hati marba rasulka aragahayo nin kureebna taas takriira leray rasulka baaris walilka sameeyo oo dadan kureebna ini binaawin lay tusiyaayan takriir sunada basadilin iibiyaay ol qawl nabiy ficlu nabiyi takriirhu saasahay rasuulka wal iskahadali wala weelada eri iwal on usa sameeyey oo lanka dayda iwal ibaalisa kasameeyo dadan kureeneniyo sunada kumidey kalku rasuulka baalisa kasuubiyaani manana amarna mananoreena ley manana amarna hadusa leyi koley xadiiskasaan deegne xadiiskasaan kuarganuma xadiiska kale bajari oo de yani waa kay heraan hada moodani ahe salo qabla salaati lmagrib liman sha gidaalku eraay mana kulliga markaas sumdeer manamar markusuley maayna dada amri riwaaye kale cabdullahi bn mukafar riwaayadaas wuriya oo dhimay hayt salluu tukuda qabla salaati lmaqrib mayn amar hawaka kalkun reed amarkusun kuwargamna dhii korta mana amarna mananooremna ley rawaa muslim kalku muakad meew i muakadan hayna rasulkuna waa tukudaay tukudaay marka ladi saxaabiga manaa meera yani waa kayna aragaay lairigas wacanhu an abi hurayrata qaala wacanhu an anasi anasay kajarne gaala anas may ka goray kuna unaani fi lmadinati madini rawni fi lmadinati rawni faida adana almuadinu lanki aadamay adi aadamo lisalaati lmaqrib an aadam ibtadaru asaabta degdegaayen asawarira asawariya tirirkiyan degdegaayen farakacu fasalu tukadaayen rakcatayni lam rakaya tukadaayen hata ina rajula rajulata rajulkaas oo algariba musaafir eta la yadkulu rajulkaas oo ilmadgidagalaw fayaxsabu huwa rajulka musaafirka imaing malayay ana salaata salaadib kad suliya fi salaati litukdiyan maleeye may wali min kasrati man duul badnaantooda darteed yusalii huwa man kasuga duul kas tukdaayano ima rakaaten kas tukdaayaan rawahu muslimu hadiska nawriyey qaala anas may kagoray kuna unhani fi lmadinati rognay faida adana lmuadinu lanki aadamay hadi aadam bilaal oo kale aadam lisalaati lmagribi salaat lmagrib lahantiyan aadamo ibtadaru asaabka degdegaayen asawariya tirirkiya ka degdegaayen wa lamba tirka yani wa kahilko kor maray tirka ah, manaa satrik waldadan tirka kadegdegaan fasalu farakacu fasalu tukdaayen rakatayni wa lam raka o gabla lmagrib e tukdaayen hata ina rajula rajulata si dadkan tukdaayen an badanyi rajulata algariba almusaafira musaafir eho reer madina hayne korka koy layadkulon malay hay layadkulha uwa rajulkaasa gal almasjida masjid nabawi naw masaajidya gal madine fayaxsab rajul rajulkaas reedon malay ana salaata salaat almagrib ad suniyat la latukadin malay salaatulmagrib wal tukadey raatadi la latukadahay maay saasan malay lanking ogaay yani wa kay saas wala saasa ning malay me weli mabay mal tukade wala latukadahay sunadii gabriirahaysi min kasarati man duul badnaantooda darteed iyo saasanka maleeye yusali huwa manka duulka tukadaayan ima rakaaten ka tukadaayan rakaaten gabla lmagrib kaska tukadaaya sin badiyiga lanki korka kooyan war gabla magrib horta latukadey maaye tare wa kolka saaso sunadaas yeel saasan jarta magrib hortis lama bacdiyana saasan jarta lakin lamada bacdide yeed muakada a rawa muslim wa adidkan wuriyay baabu sunat lcishaai ay muakadi ayr muakad mana wali rasulka eedin daaim hay raatibe iyo muakad ere ayr muakadna wal omar sukdoon isku jarto mismal amar jarto lakin saas muakadin hayno baabu sunat lcishaai cishada raatibidiy sunada raatibinalmujed baabu sunat lcishaai raatibat lcishaai cisha raatibadeedi anbaabay bada bacd lcishaai wa qabla qabla lcishaai cisho dablisha orta bacdisha walasoogiya taas yani mutafaq wa dablina letaa yena letaa yani taas wa taasa sheegay korkuntakadara baabu sunat lcishaai cisho sunadeed yan baabay bacdaha bacd lishaa bacdisha lasunaysadaa fatigadi bacdihailamadi wakablaha kabla lcishaai ishoorteena lasunaysadaa fihi fi lbaabi baabka fishemay kusugnaaday hadit ibn cumar ibn cumar hadise kusugnaaday hadid kaso asaabi banindhabi salaytu ari mana ibn cumar salaytu tukuday maca nabiy naw macayshay latukdi sala allahu alayhi wasalam rakacatayn latukdi bacda lisaa latukdi kan horta hadiiska sanindagi intana kuhela wa yani hadiiskin horeeye raatabo marka bilaawani wa ilaa yani tumung rakacyonyo too rakaciyo sheegay mo kadaaska kusheekoyamiyol iskasixay hamoodnay hay laakin jumcada kataraa jumadi lamadi rakaca bacdiya e iya kataraa inta kadan sheegay a yani bacdiyaati gabliyaad waliye kolka mayliya yani hadiis kasa baabkan kasugnaade iwa xadiis cabdillahi bin mugafal o dheemoodani oo misme ardama marku kalan amoodnayo bayna kuli aadanayni salaatun rasuulken bayna kuli aadanayni aadan iyo adimad kasta dafiyo salaatun ahaati maya bahas kolka adisaler yani wa kay mayga bahase salaad kasta oo yani la tukadaw damba ooblan aadama ini raatibilan tukadaw jumcadii hadaa galaas jumadii nafti hadaa galaas le jumada naftiya gablidi lamadii rakaco gablidi hadaa galaas luraybedelku ta jumadiyen may bayna kuli aadanayni salaatun hadaa galaas cisha hadda fiiri cisho raatibad hadi latukadahay babada cishaada orkee lan tukada maragaasiyarta mana laakin naftiya hoob latukado lamraka latukado hadisna ay dhaagalaas bayna kuli aadaanayni kubasanta bayna kuli aadaanayni lama aadan kasta dhaadiyo salaatun ahaati maqribki ngaadan he eh, lamrakaa tukoy haye aimadidilindeernidatan cishadii ngaadan lama inti oona cishadii latukon lamrakaa tukoy cishadii markaas tukoy salay maana jumcadii wala ngaadami ma lamrakaa tukoy markaasudaa jumadi tukoy hagalaa layan bayna kuli aadanayni salaatu aadan iyo dhimid kasta dhatiyo salaadahaasi hoble saas red yani kal fi fi lbaabi baabka bijamay kasugnaaday xadiid ibnu cumar ibna cumar hadiisay kusugnaaday hadiiskaasoo asaabi bani indhagi salaytu tukudi maca nabiy naba macjeda tukudi cabdillahi bin cumar ale qaala ibna cumar raydadr qaala ibna cumar mere salaytu tukudi maca nabiy naba macjeda tukudi sala allahu alayhi wasalam rakaatayn ila tukudi bacda alcishaai taas mutafaq bu aha muakadadhani haen bu ay lamada oo cishada horti ana daliilsha waa xadiiska daliil oo caamka aho salaawada waa galaaya wa xadiisu cabdillahi bn mugafal wa fihi fi lbaabi may kasugnaaday xadiis ibn cumar iyo wa xadiisu cabdillaahi bn mugafal iya kasugnaaday oo may kagooli bayna kuli aadaanin qaala nabiyu na may kagoolay sala allahu alayhi wasalam bayna kuli aadaanayni aadan iyo agimas kasta dhatiyo salaatun salaatun ay haati ee kalku cishadi niyan hooblan aadam salaati sunadka jarta la runti agimasilntirdasan متfق عlyh kama sidi sabg atigannagay bab sunat الجuمcati جuمcada sunadi raatibadiy yeembaabay جuمada raatibadiy yeembaabey ay فihi fi lbaabi baabka fishay may kasugnaadey xadis iبn cmar iبn cmar xadis xadiskaaso asaabigan indhag anaho anabna anahu anabna cmar ba salaa iبn cmar latukday maca النabiyi naw macshe latukdi rakatayn latukdi bacd الجuمcati جuمada bacdishe xadiskaas hortaad gale atibadi waa bacdidi jumadi mutafak alayh fihi fi lbaabi xadis ibn cumar asaabi hadiskaso asaabigo indhagyakasog anahu ana bna cumar ba sala hua ibna cumar latukaday maca nabi naumahel tukadi oo naba tukada sun tukadi la maani masirne maca nabi naumahel tukadi sala allahu alayh wasalam rakactayni lamraka latukadi bacda ljumati jumada bacdishana lamraka latukadi mutafak alayh hadiskana mutafak wa waan abi hurayrata radi allahu taala anhu qaala abu hurayra may ka goray qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasul shimikol ida sala axadukum axadkin hadii tukado aljumcata salaad jumca tukado fal yusali tukadoy bacdaha bacda aljumca jumcada bacdishay tukadoy arbacan afar tukadoy a ida sala axadukum axadkin hadii tukado aljumcata juma tukad fal yusalihu axadki tukadoy bacdaha bacda aljumca jumcada bacdishay arbacan afar oo guruley guri sheega tukaday afar rakac oo lamlamana tukada wa rawaa muslim muslim kolkan jumadi bacdisha ini afara tukada xadiiska tusiya rawaa muslim muslim iya xadiiskan wariya can ibni cumar radi allahu taala canhuma ana nabiya sala lahu alayhi wasalam kana nabiyna umay aday laa yusali huwa nabagin in tukdaan yaadi bacda jumati jumad bacdishan tukdaan hataa yansarifa nabiyu nabag ilaa kagurdooma ilaa beyti fa yusali nabiyu tukdaay rakataynia fi beyti beyti nabiy kutukdaayra waa muslimo muslim iyo wadiskana weriyey cabdillaahi bin cumar radi allahu taala canhuma ana nabiya sala lahu alayhi wasalam kana nabiyna umay aday laa yusali huwa nabagin in tukdaan yaadi bacda ljumcati jumad bacdishan in tukdaan yaadi hataa yansarifa huwa ibn cmar ila hataa yansarifa huwa nabag ilaa kagodooma ilaa baytila waa gurishen kagodooma matukudan fa yusali huwa nabag rees tukadaayey saciinaydin iya yusali huwa nabag tukadaay rakacatayn ya tukadaay fi bayti bayt nabi marki jumada tukado kacdisha idisnagad markaasana markaa tukadaayo rawa muslima muslim iya xadiiska tukaya wuriyey xadiidkan kansun may tusiyaaye bacd aljuma ini raatiba jartoon amrakaada tukadaaw ama qabliya hada yani ma sheegna hadi lamadan hadi baaw sunat ljumati an waana tacdiidka ma sheegnay oo gabliya ma sheegn gabliyada niyena dura lan kukiyaasade culamada saas oo kale layin amas ma e xadiidkasba daliilin e bayna kuli aadaanayni salaatunga daliilin e aada salaat yani aadan yagmid yan jumad aadan baleta ooba aadan kore badi lama rakaciya la tukade waana waktiga aadan kana waktiga dhiyo fayle marki waktiga galwa yani markaasoy kolka meelaha dhaha kalaasa le yani culamada gaar saasa li gaarna maaka mana jumcada gabli bacdi laylatumahayna yani gablimaabale culamada gaarna saasa leyin khilaafkay baabu istixbaabi jacli nawafili sunniyaal weelawkeeda sunanamadeedian baabay fil beyti gudug daadisla weelaaw sawaaun araatibatu raatib iyo wakayruha kayru raatibatiba walamri baabu lamri lisamraw yan baabay bitaxawuli wareegow lisamraw liajli naafilati sunada daraadiyalin wareegaaw min mawdici lfariidati fariidada mawdac shalka wareegaaw aw ilfasli shal saarow baabu yani walamri samraw bilfasli fasliw lisamr baynahuma bayn annaafilati walfariidati naafiladi fariidada lishal saaraw bikalaamin kalaam lakishal saaraw baabu istixbaabi jacli nawaafili baabu istixbaabi baabu istixbaabi jacli nawaafili sunyaalaad weelowkooda sunanimadeediyan baabey fil beyti gurigla weelaw suno raatibo tukadaas idoob dharto idan nagadaas meeli katukudaas meelasa guriga barakan ataasoo nasana cibaado lakatukudaw sawaaon mustaon mayba simana marka hada sunyaariy sunada tew suna badanta sawaaon may eh, may simana araatibatu raatibadii oo fariidada rahaasi i waayruha ayru raatibati raatiba keyrshado sawaaon mustawyaani lama simanay waay lamadaba guriga lawele guriga likutukadellay mana sunanimadi adasiska tusiye walmri bab lmri samrow yambaabey bitaxawuli wareegni lisamro binaafilati liajli naafila suna daraadiya lan min mawdici lfariidati fariilada mawdacshulk wareega lisamariyan baabay may lisamrey kofkan hooba fariilada tukudo makaanka isku tukadi hooba sufadid haddana meelilay gumey suni kutukade ma eh wareege lilay may sunaha may liamray ini wareego midigan wareego bedan wareego horan wareego reedan wareeg meeli subnaashalakulmaay yani kutukadayle haddana sunadan kutukun midigan wareego mis beda mis horanbaho mis reedan baho mema eh, awilfasli ah. baablamri samrow yan baabay litaxawuli mayn bab lmri samraw yanbaabay bilfasli shal saaraw lisamr may lishal saare baynahuma bayn anaafilati iyo walfarida raatibidi i faridadi lishal saaraw bikalaamin hadal kashal saara adoo meelilay fidhiido faridadi katukuti ya kofkooba baala walkawarsadeeda yani walak warsadi walaagiyan sheegdi mis walaago sheeg korten bes kumaasay katukudi korten makaan gisugaa hadala kashalbidi markaas wareegka shalbi ficilka shalbi ama golka shalbi lamasoodiyo an zayd bni haabitin radi allahu taala canhu ana nabiya sala lahu alayh wasalam qaala nabiyu aw may kagolay saluu tukuda ayuha naasu dado kuan tukuda fi buyutikum guryaalkin daadiyo kutukuda may weelay guryalan kutukude rasuulka ciloy sala lahu alayh wasalam faidadi jartmey fa ina afdala salaati salaatan fal badan salaat lmari waf salaadis waay fi beyti bayt lmari wafka gurishaydatisaati ila almaksudata ila almafrudata sano la far weeray oo masaajidka fal badantam ah mutafaqun caleyh ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala nabiyu naomay ka goolay salluu tukudaa ayuhanaasu dado kuwan iho tukudaa fi buyuutikum guryaalkin ka lamba gurugab gurishay sunadka tukudo eliley may weeley fa ina afdala salaati salaatan fadla badan salaatulmari gof salaadisu fi bayti baytilmari gofka gurishay haati salaad sune ila almaktubata salaatu fariiladem ah san fariilade masaajidka lan dhisay masaajidkaasaan wede meelalisheene megalka meelasheen bilantidio suutukudahan laakin megalka laabuda masaajidki koyanga nafada mana mama bilantiyo yani waakay masalam iyo idio landhisa meela masaajidinga mutafakun alayh adeskana mutafak waay wacan ibni cumar radi allahu taala canhuma an nabiy sala allahu alayhi wasalam qala nabiy naomay ka goolay ijcaluu weela min salaatikum bacda salaatikum salaatin bacdisha weela fi buyutikum weela walaa tatakid weelnha buyuta guburan kalguburi qabriyaal oo kalan goele ee rasuulka sala allahu alayhi wasalam ijcaluu weela qaala nabiy mere an nabiy qaala nabiy naumay kagola ijcaluu weela min salaatikum bacla salaatikum salaadin baclukumida weela fi buyutikum guryaalkin daadiyo weela salaadin baclukumida guryaalka weela salaada baclag may limijeede raatibada limijeed sunada limijeed ama tati hoday badiki hoday riwaayadi waay fasraase tan oo fariilad e ila lmaktuba taba ler masaahid kale lasogita laakin tan oonaya oh, sunad e eh, tan gurya weela lidi walaa tatakido n wele ha albuyuta guryaalka n wele guburan kalguburi eh. rabyal oo kale nkuwele mahjuratan min asalaati mitla algubur gurigii bila kuhijirooday salaad balan katukudaani gabro oo kale may weli fa in algubura laa tusala fiha rabidatis malka tukudaw kalkan guryaalkin iyon gabro oo kale nkuwelen oo lan kacibaadaysadaan bal kacibaadaysadaan lili mutafaqun aleyh hadidkana mutafaq waay wacan jaabirin radi allahu taala canhu qaala jaabir may ka goolay mawaadicda qofka muslimka ka cibaadoysada ini badato la lafade mana meelole cibaadadiisahaan gurigna katukado masaajidka tukado saas oo kale laakin lantan masaajidla katukada fariiladi an sunada ena guriyaalka tan katukda taas mutafakun alayh waan jaabirin radi lahu taala anhu qala jaabir may ka goolay kala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may ka goolay ida qala axadukum axadkin hadii gududo salaatahu salaat alaxadi aadka salaadis hadii dhamaysado fi masjidihi masjidil aad aadka masaajidaydaska dhamaysado falyajcal hiweeloyti fariladi masaajidka tukadima falyajcal weeloy libeytihi bayt laadi aadkaas gurishay lahaantisin weeloy nasiiban nasiibsadin weeloy min salaatihi salaati laad aadka salaadis bacda kumide nasiibin kuweeloy guriguna rasuulka sala lahu alay salam marki inteeri makareebne cili sheegi faidi nin sheegi fa ina allaha may weeley wala guryalanka tukadaaw fa ina allaha tacaala ilahay jaacilun may weeley fi bayti bayt lahar aadka gurishay dadkismay welay min salaati salaat lahar aadka salaadisa jamay welay khayran khayr wiin yan wele waay kawa muslimo muslimiya waadiskana weriyey an jaabirin radi allahu taala anhu qaala jaabir may golay qaala rasuul lahi sala allahu alayه wasalam ilahi rasuulki may golay ida dala axadukum axadkin hadii gududo salaatahu alfariilata wa salaadis oo fariila hadii tukudo fi masjidihi masjidil axadi axadka masaajidsa kagududo kadhamaysado falyajcal huwa axadki weray libeytihi bayt laadi hadka gurishay lahaankisin weeloy nasiiban nasiibin weeloy idin katukadaysano min sala min salaatihi bacla salaatihi salaat laad aadka salaadis baclishe gurugin weeloy a may weelay fa in allaha tacaala ilaahey jaacilun huwa ilahay ki weelaw caza wajala fi baytihi bayt laad aadka gurishay dartisa ilaahay weele min ajli salaatihi salaat laad aadka salaadis daraadiye khayran khayr badan weele a kalku yani faidika jartu salaadi guryal katukadaw barakin ataaka barakoasid shaydaanna kuga hore rawa muslim muslim waadis kuriyey waan cumar bn caba cumar bin caba mayl kuriyey ana naafic bna jubayr arsala huwa naafac dirayh cumar yadiri cumar bin caba yadiri ila saaib ibni ila saaib saaib yandiri saaib kaas ibni ukti namir namir walaaliye unugsane yasalu hal suaalow camar kaasoy suaalaw yani wa kay ho saaibna shay in shay suaalow shaygaas oo ra'aa aragay hu shayga minhu min saaib saaib heshe mucaawiyatu mucaawiya aragi fi salaati salaada dartiya ka aragi faqaala saaib may ka goolay nacam haa jarterisan yadeeran jarto salaytu an lala tukaday macahu maca mucaawiya mucaawiya macasha la tukaday lamirkuskilaan aljumcata la tukaday fi lmaksurati sarti maksurada hashek la tukaday falama salama alimaamu imaamki markii salaam naqsadi gumta nagumay fi maqaami booski imaamku salaam naqsadi booskeeda ogo gumay fasalaytu tukdi suni tukdi adan heli fariilka tukdi lay kumay hadan lamraka ku tukdi falama dakala huwa mucaawiya marki galay ilaa beyti galiya arsala huwa mucaawiya diri ilaa yaanantikasaaibedadain diri faqaala markiananseedi faqaala mucaawiya tumeere laa tacud anta ang naga tooy saaibo ining naga tooy limaama ladig ining naga tooy facataada falaasay hoday sameeyasi idaa salayta adi ada tukuto aljumcata jumada tukuto falaa tasil anta ang lahariiridoy ha jumco bisalatin salaasona ang lahariiridoy حataa tatakalama anta ilaa ad ku hadlas o takruja anta kubaaso merad kutugtay fariidadi kubaas mer kalan baas may weeday fa ina rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam yamarahu rasuulka amri naaun amri bidalika almadkuri kanadakin sheegay madkuurkan e eh, rasuulkan amri anlaa nuusila bian laa nuusila nanu unung nahariirin e eh, salaatan salaad farila e eh, bisalaatin salaad sunan nahariirin saasa rasuulkan amri hataa natakalama nanu ilaa un kuhadlaan o oh, nakruja nanu kuna kubahan masaajid kubahaan ser yani wa ki an cumar ibn laa cumar bin cada cumar bin cada radi allahu tacaala canhu horta lanka oo nayaw la dirsaday naafac bin jubeir iya may diray cumara diri cumar may lan diray saaiba lan diri saaiba may laha warsade wal hadda kahor mucaawiyat bn abi sufyaan saaibka aragi oo saaib lakureebi xadiis ee la warsadahay ureed damirka isku fiiri lamiraho badan raki masala raki anaansal waan cumar waan cumar bin cada ana naafic bna jubayr naafac bin jubayr ya arsala huwa naafac diri hu cumar ya diri ila saaid saaidn dikewan diri ibni ukti namir namir ofki leerahay walaalis ulogsene saaidka yas'alu hal naafac suaalaw inta suaalahay da farminta dirsaday naafac wa yas'alu huwa naafac suaalaw misma e yas'alu huwa camar ana dirahay camar ala diraay camar ufaan yas'al huwa cumar cumar kaasay suaalow bayin suaala leerahay naafadirsadaa yas'al huwa cumar suaalow ho saaib suaalow can shayin shay heshe warsadaw shaygaas oo ra'aa aragay mucaawiyatun bot ra'aa aragay faacilka mucaawiya mana oob kalena sugaho inti faacilkinkakoyo ra'aa aragay hu shaygu suge minhu min asaaib saaib heshe mucaawiyatu aragi yani ra'aa mucaawiya tub aragay hu shaygaas aragay minu min asaahib ku aragina suaalaw hadi kahor wal saahib sameeya mucaawiya ka aragi ku reebi walaagasa warsade kolku shaygaas oo ki salaadi salaad batiyan ahaadi faqaala saaibon walan seedi kolku camara bahi naafacda dirsaday camarki bahi saaib an seedi saaibo warantaasay wal hasheegu kolku qaala saaib hada sheega faqaala saaibon saaib may kagoolay nacam ha arantaasoy jerta hadi kahor mucaawiya wali aragi jaran macawi walki argay wa goreelelahay waraasa jirana ha jiran ali faqala sahay may ka goray nacam ha salaytu tukuday macaho salaytu may la tukuday macaho maca mucaawiyata mucaawiya macashe la tukuday aljumata salaat aljumati la tukuday fi lmaksurati sarti maksuradiya kala tukaday maksurad manaa mayb waa xujratun gawlad oo sagiiratun yaru kana tubnaaki mawdic limaam laka dhibtaay wa kana imaamu yaqumu fiiha xiina yusali binnaas wala lan samayn mayb waaha waktigi hor msliminta yani obsi walma jarne marki fitanti waktisha la deeriy khawaarijinti abaheeno musliminti baabiyo nagadeen musliminti digto binaaysadaayeng khawaarijinta lakugubeeridaay kolku mixraabka meelo la galaw ya gowladayar lakadhise imaamka meelo gale kalku reed yani meelo dadka tukisiya may wala khawaarijinta may laragahin lantukadaw dileng laragi kalku reed meelo lakuga badaay sartaaso waktigi oo khawaarijinta abeena ah walaasna la sameeyo dhan mixraabka sidisa isku haay laakin gadaalka reer mucaawiyata nabi sufyaan lamada aha meelo garireed sartaasa ka jari wa hada ko yani wainama itakadaha itakaduu dadka samaysadeen zamankaas roogeen ha maqsuradaas sartaasyada samaysadeen xiina hajama alkhawaariju khawaarijtii marki haweerareen cala caliy bn abi talib wa mucaawiyat bn abi sufyaan wa camar bin caas radia allahu taala canhu niman khawaarijin ee waktigii cala radia allahu taala zaminki habeen cala khariibkahay iya kolkun yamay weerar hakagaaden cala bin abi talib yani khawaarijinta sidgofkumid hataladeen sadidas amirinta islaamkan kuwin hadilamadaas sadidas ma hala dilo ereg mana cali bin abi talibna hala dilo mucaawin hala dilo cumar bin caasna hala dilo ereg mana dadnay hayna khabaarijiinta muslimiinta nisho binaaysada kolka yani cali bin abi talib iyo mucaawiya iyo camar sadidib yani wa kay masalan ba mucaawiya yani camar horta fokadi kadaasri lahayb yani wa kay masalan camar mahami usuge salaa subax manbanelari lanko kane abahi lanki sugahay dadtukisiyo nagadi kiyala diri usugiside kufokadi macnaha haya mucaawin suna dhaawacan jesadena hidida kagoyana albawla kagoyana kada tili lahaayo dhaawacmi cali bin abi alib nini ladiling malaya kolka yani reesaaso waktigaasa reed mucaawiya farsamaysaday reed kolkaasa gal jaray dadka tukiisi jari imaamka kolkaas galaay imaame si dadkaasun kubedbaadan karaadi kolka reed wakt masurada saasur sarsal sheegay yani wa kay salaytu tukadi macahu maa mucaawiyata mucaawiya maca shay aljumata jumala tukiisiy usiana tukiisiyo fi lmaksurati ya kala tukadi iska jari yani lakala tukadiya lay falama salama alimamu imaamki marki salaamla dadka madaxyaalka galaay sartiyeeda falama salama alimamu imaamka mucaawiya haadoy misan kukala haadoy kuley waan mucaawiy lendhowya falama salama alimamu imaamki marki salaam naqsidiya gumtoona gumi yeeri fi maqaami booska iya gumi fasallaytu ree tukudi booski ka an fariida jumadi ka tukudiray surmay meelilay tukudiya lay isir yahay mucaawiyin falama dakala huwa mucaawiya marki galay baytahu gurishay galay bay masaajidka kubay dis galay iyo arsala huwa mucaawiya tartiib mana of lanka sheegay arsala mucaawiya dira ilahy natikeda haindiri rasulan haindiri arsala rasulana ilahy haindiri baal ofkaa saaiban weeroye walin weeri ididisarseedi markaasa tartiib walin waraysaday faqaala mucaawiyatu mucaawiya may kagoolay laa tacud anta ining naga tooy limaagi facaltaad hodhay sameeya si hodhay may karagahay meeli jumad kala tukada ilahi dan raatiba katukadaaso karagahay ining naga toy sawere idaa sallayta adi tukuto aljumcata juma tukuto falaa tasil amta naharididoy ha jumadeede bisalaatin salaad kale sunay naharididoy anti inte hataa tatakalama anta ilaa ad ku hadlaas ma e o takruja hataa takruja anta kooli ficil anti lakoo helaw kool halkoo heloy hadal lanka hadal markaas sukudkon ama ficil halkoo helo meelime meelkalin ba may weli faina taasna laidakin lakoer faina rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam yamara huwa rasuulkan amri na una saasen amri bidalika madkuuri madkuurkaas saasen amri min atakalumi wa min alkhuruji eh intaasan amri suba sheegay anlaa nuwaasila bianlaa nuwaasila wa inu nang hariirine rasuulkan amri salaatan salaado farile bisalaatin salaasune ang hariiri hataa natakalama nacnu ilah unku hadlaan o nakruja hataa nakruja nacnu ama unku baano meelkana ku wareegaan rawa muslimun muslim iya wadiidkana wariyey kalkan wareegowki salaasune o farile meelka tukuti walka wareege meelka nang wareege midig bedom ismai doob lakin isan gudoomaas hadi kalen yani wa kay masala hadalasalili baawlxasis gooriyo yan baabey cala salaati lwitri salaat yan raatibadiisan kubani salaatulwitr isku gooriya yan baabey wa bayaani anahu ana alwitra sunatun sunay sunadaas mokada sunaadkaay yani wa kay wa bayaani waktihi wakti lwitri witr waktishadeegshaman baabwa sisi tarjuma ilin tarjumaysidi baabka baabulxasi isgooriyo yan baabey cala salaati lwitri salaatulwitr isku goori yan baabey ko wabayaani anahu ana witra witrka sunatun suna yani laafday sunadaaso mukadatu laadkaay lama tarjumada sidaad wabayaani wakti wakti lwitri watar wakti shacdeyshayan baabaya an aliyin radi allahu taala anhu qaala calumay ka golay alwitru watar salaat lwatr laysa huwa witr mahana bixadmin waajib mahana ka salaat maktubati salaada fard weli oo kale walakin sana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shee jidoy qaala rasuulka may ka golay sala allahu alayh wasalam marki jidooyaay in allaha taala ilahay witron waay yuxibhu ilahay may jeeri alwitra witriya jeeri faawtiro wataraya ahla lqur'aan qur'aanka helkiisiyo watara watar tukada mana awama yurey xadidka abu daud tirmidi wakala tirmid male xadidun hada xadidun xadidka soo asan waan aliyin radi allahu taala anu qala calamay ka gole alwitru witr laysa huwa witr mahane bixadmin biwaajibin waajib mahan laysa biwaajibin mahan yani wa cadamu wujubihi huwa alxaq inkastoo waajibin haynin lakin xaq wa waman qaala biwujubi lam yati bidaliilin yashfa lanki watar waajibu eri culamada gaara watar waajibu le lanki watar waajibu eri daliil oo daddaawaya malakoyn wa sono lay maanaa watarka xadiiskana saasa tusiya laysa bixasbin waajib mahaana ka salaati lmaksuubati salaati lmafruudati salaati lafarweelisi waajibangahayti oo kale waajibangahay walaakin sana may jidooyey rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulkiya jidooy qaala rasuulu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulkiya may ka gooley in allaha taala ilahay witron waaxid waay yuxib huwa ilahay may jeeli alwitra waid waxidow ya jeli oo yani harinto sidi shan saasan tukdo wataran tukod faawtiro watara watar tukda yaa ahla lqur'aani qur'aanka helkiisiyo qur'aanka helsiyeler mana muminiinta langlije dadka muminiinta gaar ahaan weli dadka qur'aanka kasaw salaatuleel qur'aanka tukdaano watarka tukdaan dhafadema muslimiinta dhan alalaadray laakin gaar ahaan dadka ahlul qur'aanka qur'aanka salaatuleelka tukdaano watarka tukdaan alamray amarkan amrunadbua sawaama yulay wacdilka abu daawud atirmidiyo وقal تrmd may ol xadna da ad adn djian وan caiشhaa رadi الlahu taعala anha galad caiشha may kagolay min kuli layl lailka damaantis min awalihi وamin awsadihi وamin akhirihi kadbaw tara rasuul الlahi sala الlahu عalيه وasalam ilahi rasul si watarilay i min kuli layl tiyala bayaane wa koday min awali layl وamin awsadihi وamin akhirihi وantaha witro witro nabi naba watarshayma n yolowe ila sahari ilaababkiya n yolowey marki dem maylata aisha radi allahu taala anha qalat aisha may kagol min kuli laili leelka kuli shay adotara watarila watartukudi lay rasuul lahi sala lahu alay salam watartukudi lay min awali laili yatukudi leelka ul shaya watartukudi afarta sac hor wa min awsadihi awsadi lail leelka dhahdiis iya tukudi afarta sac dhahdaka jaran shan sac lis sac todob sac siyesa wa min aakirihi aakiri lail leelka aakhir shay ni tukudi lay sagaal tumun tumiko tumiyoneyo lama leilka mana markasa min awalihi wa min awsadi hoobled aminka meegan isme tuma ilama sac maa tuma ilamadi sac min awalihi hoobled afarta saa hor leilka sedmelag wa min awsadi hoobled afarta asaga jaran shan liid todoba siyeedo wa min aakhirihi hoobled lama to salaasubax buahan sadid saacantaaba jiran wantaha witro witro nabiyi naba watarse man yooloway ila saxari kitaabadantikan yoolowi waay marki dembi rasuulka sala allahu alay salam marki da wiinadeey oo ulusaadi silaabos kalay tukadaay ri mutafakun aleyh hadiskana mutafak waay ay waan ibni cumar kogun watarkarees waktiyaal shay saas wa bayaani waktiyakijarnugda wakti shay cadeeya shay mayba awalka wal tukado kor oo bamunturmaan kiilkaa salaasuba markasaan kaan islata cishaado bacdishe bas kutukudaas raatib oo tukuto bacdishe hadii kalena afarta sac marka iboylata afar sacday isku tukudaas hadii fadaasoon idhaabo ka aakhir jeefayle waktidaasa tukadaas wa la sadid sadid aminka datisega tukadeen متfق عlيه وn iبn cmr رaضi الlahu taعala anهuma an النabiy sala الlahu عlيه وasaلam ilahi nabi shay galanamay walay jaclo weela akira salaatikum salaatin akirta bilail fi lail witran watar weela ijaclo weela akira salaatikum salaatinta ndamboy bilail fi lail salaada soo bilail fi lail amindati saadasta ndamboy weela witran sirasaak weela waay متfق عaleyh hadisna متfق ijaclo weela akira salaatikum salaatinta ndamboy bilail fi lail aminati saasi witran sirasaak weela waay yani haminki salaatleil oo bad walbadan tukadaas lamarti kutay ma to watare ka dar oo lamadaas ay kareebta baday afara tukutay to shanaad kuwatar liya tukutay to lihaad to todobaad kuwatar siyada tukutay to sagaalaad kuwatar tomoa tukutay to koowaad kuwatar tumikonka bad mutafaqun aleyh waan abi saciidin alkudri radi allahu taala anhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala nabiy naw may kagolay o tar o tiru watar tukuda salu alwitra tukuda qabla an tusbixu waa barisatan horteed waa barag aysinka deernay datan tukuda awtir watarkatu la goobsiy watarkiy tukada qabla an tusbixo waa barisatan horteed ay dati yani wakti sheela sheegay anti waa kan barini datan ala tukade awa muslim muslim iya waadidkana wuriyay wan aishata radi allahu taala an ana nabiya sala allahu alayh wasalam kana nabiyuna umay haaday yusali huwa nabag ni tukada waad salaatahu salaata nabiyi nabaga salaadisaa tukadaay bilayli bilayla minka datis walhaal hiya salaadana muctarilatun ki onayo maya walhaal hiya aisana de muctarilatn ti dadban ato bayna yaday yaday nabi naba warti yani hay dadbanta fa idaa baqiya lwitru witr hadi ba hay kada nabiy naba buraarijiyaay ha aishi buraarijiyaay faawtarat hi aishareed wataraasi wa an aishata radi allahu taala anha ana nabiya sala allahu alayhi wasalama kana nabiy ma umay haaday yusali huwa nabag ini tukada ahaaday salaatahu salaata nabiy naba salaadis o oh, bilayli bilayl amindasi salaati tukadaa iyo tukadaay salaati o salaatulel su tukudaay iya tukudaay oo lama tukudaaw hoo afar tukudaaw hoo li tukudaaw oo siye tukudaaw oo toman tukudaaw salaada soo dhaa lama lamad eh shafcada e tukudaay walhaali aishana muctarilatun ti dadbangasa bayna yaday yaday nabi sariirtoo tis e eh, kajiifta rasul aisha ah, dhimale manaa gofka gof jiif hortalan jiif iska tukuta dhimale salaada saciila a iswan saas wili bilaan ba takalalagal walma dhibaato aisha tilahaysimana bilaan hoob horta mata salaada gooya eeyo i bilaangani ni darteena eyo ni darteena ya ilaasi mana diidasi mana ey iyo bilaan i dameer bahoborta da salaada gohaas yaleraayadisaasajir kolka ay ka diidi jirti mana eeyo ni limit waalaga arti mana anina ma isaragaay rasuulka si deedbana waan anigaa bilaw iyo dhaafo arti walaa yano dhaafo kolka reesaaso yani maybwa ma dhibaas wal ma dhibaaso reed muctarido laakin mana maybuaha hadiiskas ma jara usuna may tamad hadiis gadaawa komayliya ma gooyas kona gooyasa li bilaan hoborta marta gooya salaada ey hobatama gooye yani dameer hoba gooye saley uh-huh. mana kona xadis kalama gooye saley maylkadaawa lamada xadis walma jamiyayana yani maybu aha yani walkaroonyi hoob satra kinyaan horta walba magooya hoob satra kinyaan hortiye wala maraayaan walba ma magooya mana hoob kalen yani waa kay masalan ba yani walkaroonyi ahaan uh-huh, horta yani fidhido misaas oo kalaas walkaroonyi ahaa uh-huh. may salaadi khushu nagalaan hawa muslima muslim ya xadis uriyey laakin ini binaawta ngooyanen daliilshana waa ku muctaridatun taleso kauma siyaaso laakin sawaabka yaraade lanlijed saasa gooye mana eya horta hoba mar gooye bilan hoba samar salaado gohaasrilay salaado bumburaaso laakin maybo sawaabshe yaraade lanlijed saasa cumarka daawa jirin hadii si aisho akabaya in salaadon gooyan daliilshe kanba daliilame maylata rasuulka sala allahu alayh wasalam salaadisa aminka tukaday wal haliya aishan muctaridatun sidadon asa bayna yadeya zaynabi nabago sisidanta fa idaa baqiya lwitro afara tukdi watar anbaabe liyaa tukday watar anbaabe siyeda tukdi watar gumla tukdi watarrayma fa idaa bakiya lwitro watar hadii baaqaado ay gala nabi nabokiyaay aisha kiyay ha aisha kaadina ka tukoy saray mana cibaadadi lengmay bo ehelkidisroasa tukdan faylasa fa awtar adi aishayan inkaasna haytay diyaar haytayan wataraas watar kala tukdaasi watar shay goonisha tukdaasi rawaa muslim o muslim iya waadii ka wa fi riwaayatin law yani wa fi riwaayati lahu limuslim la insugnaasi faida bagiya lwitr watar hadi baagaado qala nabiy yaqul nabiy namayra gumi aishay gum aishay ka fautri ka watar tukoy ya aisha tuseray hakiyayen fautri ka watar waa ka baryahay kolka watarki koy tukon yani saas kolka herka la buraarijo adin cibaada idi yani waa ka yaminki salatulila ko di waajibka haytime ti sunada haytibalaskiyahay lilay mana waa meelkana nusubanisheene yani hay alang naxris gofone nagiskiya hoob didon bikishibi mis yani nago artishe hoob d bikishibti lain hadii kala jaribo mana cibaada linis buraarijiya awa muslim muslim iya waxdis wariyey وan ibni cumar radi allahu taala canhum ana nabiya sala الlahu alayه wasalam qaala nabiy naomay ka gool baadiro la degdega asubxa subax kula degdega bilwitri witrka kula degdega ay baadiro la degdega asubxa qabla subxi subax hortiya kula degdega subax hortin waa kan barin bilwitri witrka la degdegawa awama yuri adis abu daawud atiya wuri watirmidi imam tirmidi wuri waqala tirmidi may kor adidun ada adidun adiskaso hasan hasan sacin sacin taasu mana watarki wa inti waa kan barina la tugdeel وعn jaaبirin رadi الlahu taعala anhu qala jaabir may ka golay kala rasul gaasi kalinagda qala rasul الlahi sala الlahu عalيه وasalam ilahi rasulsi may golay man kaafa lanki obsado anlaa yakuma an gumana min akhiri lail lailka akhirsa n gumana ka obsad falyutir awalh awala lail lelkawlshay wataroy waman damica lanki oo damacaayo an yaquma ini gumaayo aakira akira leel leelka aakir shay ini gumu damacawna falyutirsuni wataroy aakira leel leelka aakir shay wataroy may wali faina salaata aakiri leel leelka aakir shay salaadis mashhudatun filim xaadiraw wadalika kaas aakir leelka aya waana afalal fadlo badan sa rasul sala allahu alay salam an jaabirin radi allahu taala an qala jaabir may ka goolay qala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka may kagola man kofalgofi kaafa obsado anlaa yaquma huwa mankan gumaane min akhiri lail lailka aakhirshan gumaana ka obsad ama ihahdo kan kaana lanki isle falyutri wataro watarkay kutabnay awala awala lail oobke kadaalmayte ama o kan kaana islet wa ishaada bacdishabisutukoy falyutri awalahu falyutri waman kaasay wataray awala awala lail ishaada bacdishabitukuday watarshi laakin waman damica lanki hunguriyaaya an yaquma inigum hunguriyaaya aakirahu aakir leyli leilka aakirsa inigo mudamacaw fal yudir wamankaasay watarhi tukadoy aakir leyli way leilka aakirsa tukadoy may weli faaido goona jartay rasuulka sala lahu alay salam fa ina salaata aakiri leyl leilka aakirsay salaada sunad e haasi mashhudatun tilin xaadira lmalaaikatu tilinku markaati kacawn walale mashhudatun tilinku markaati kacawaay tashhadhu lmalaaikatu markaati kaas malaaigdaysa salaatu leil lankan tukadaa ilahay kumarkaatinaas ama malaaigdaasaan xaadiraas wadalika aakhiru leilka si waana afalalo kaas awalkaoblan firi aakhiruleilka waana fadlo badan wa sawama yuri wadis muslimun imam muslim iya wuri baabu fadli salaati ducaa kitaabu falaila kadax jirni ilaa juskuli kudhamaayo kitaabu falaila ka jira baabu fadli salaati ducaa salaat duci fadligeedian baabay wa bayaani agaliha agali salaati duca salaat luci salaat duca aqalkeeda adeeyshen baabay waaktariha aktari salaati duca salaat duxa agsarkeeda yani hadee usheembaabay waawsatiha awsati salaat duxa salaat duxa awsadte lacdee yembaabay walxasi baalxasi isgooriya yembaabay ala lmuxaafadati xifdiya liska goori aleyha ala salaat duxa salaat duxa xifdiyasha liska goori baabu fadli salaati duxa salaat duxa fadligeeda yembaabay wa bayaani agaliha wa baabu bayaani agaliha agali salaat duxa salaat duxya meelanka yar cadeeyakeed ya adeeyo keedian baabay wa aktariha wa bayaani aktariha baabu bayaani aktariha aktari duxa salaat duxa meelanka badan adeeyo keedian baabay wa awsatiha wa baabu bayaani awsatiha awsati salaat duxa salaat duxi yani dhahdhahaadke adeeyo keedian baabay walxati baab lxati isgooriyo yan baabay ala lmuxaafadati xifdiyo korshe liska goori aleyha ala salaat duxa salaat duxi xifdiyo shal iska goori yan baabay an abi hurayraa radi alahu taala anhu qaala abi hurayra may ka goolay fawsani khaliili wilaaytay ma in dardaarmay sala allahu alayhi wasalam bisiyaami talaatati ayaamin yomyaalo sadeed soonkood iya in dardaarmay min kuli shahrin bil kasaba warakcatay duxaa barjinki labadis rakacya in dardaarmay waan utiraana inaan watartukudo in dardaarmi qabla an yani wa kay arguda ana an huntur horteed mutafaqun caleyh oo may baliya abi hurayra radi alahu taala anhu qaala abu hurayra may ka golay awsani khaliili milaykay sala allahu alayhi wasalam iya indardaarmi rasuulka indardaarmi ilay bisiyaami halaatati ayaamin sadi ber soonkood iya indardaarmi min kuli shaarin lagu soomaw ayaamu tashriik dawaan fan badan ayaam lbayaad ayaam lbayaad ayaam lbil ayaamto ayaam lbil dahi tumi lama tumi sedi tumi afar tumi shan sedi kasami sadi ber ini bilkastugu soomi la sadi ber bilkas hoobka soomta maynagadaas kaanaka sumta dahra zimanka dhong adoo soomti may sadi hoob soomta bili dhong adoo soomti lamidas bilkasta hooba soomto sanadki dhong adoo soomti bes meelba kuela sred boqol song ilama boqol song i sed boqol song meelba lakuela mana yani saas way warakactay duxa baabo yani warakactay duxa rasuululahi may osani khaliili may indardaarmay birakactay duxa barjinki lama israkaciya indardaarmi salaad barjinka latukadaayo sidi sac hal sac inus hal sac sayd kubilaawd ilaa doorku galaw yani latukadaw gabla zawal latukadaw taasa indardaarmi hatasay latukadaw waan utira anaynan wataro indardaarmi gabla an arguda ana an hundurortees markan hundurbatarka sukudaw ay may bua markaas hadii ad iraabod aman kaan adislat babla yani inti ad hundurre bala sukuda lilay ama hadii iraabodka kaas fa ina aakira leyl fa ina aakira salaati leil mashhudatun tililahay dilahmoodi mana aakiru leyli afdal tililahay laakin hoob aman kaana lasa inti ad hundurre la sukuda waan utiraanayn an wataro yani ya indardaarami qabla an arguda ana an hundur horteed inti hundur ban watarka tukado rasulka indardaarmi rasul an indardaarmide متafق عaليه واltar wa ku msنifka sheega وatarkin oo ada gabla arguda liley side iya sheekh kudabgalay meelay واltar watar tukado gabla نوmi hundurmo hortiy watarna tukada inama inkalmaane yustaحab huwa itar kusuge wal sunaaye liman al sunaaye laa yasig huwa manka kakal sugnayne bilstigaadi hakaho nkakal sugnayn akir leyli leelka akir shay leelka akir shay ama hakahaaslankin lahayn yani kaasa lang yani lugsunaayo aakhir lail aman kaasang lahayne oo tukaanay meelo jiifadaota okal may fain wasiga hadii kakab sugunyi ama kahaas layi uslay bugurishay taas oo kaleya meel isu obsadahay warday walban jarne fain wasiga hadii kab sugunyi markaas fa aakhiru laili ye afdal waay lailka akhirsi fal badana ley markaas fain awsaga huwa manka hadii kab sugunyi ama kahaas aakhiru lail ley meel kuwaysay sida binaankan mooda kor fa aakhiru lail lailka akhirsi afdalun fal badan markaas aminka aakirsheye ini tukudun faylel وan abi darin radi allahu taala anhu an nabiy sala الlahu alayه wasalam qala nabiy naomay golay yusbixu may ahaadaya cala kuli sulama hubniyaala kas korsho may ahaaday sulamaadkaas oo min axadikum asingashe kuhaati sadakatun sadagyaadaas fakulu tasbixatin subxaana allahi kasta sadakatun waay wakulu tacmidatin alxamdulilah kas sadakatun waay wakulu tahliilatin laa ilaha ila allahu kas sadakatun waay wakulu takbiratin allahu akbar kastana sadakatun وamr faraw bmacruf nagla faran sadقatn way وanahyun reebo an lmunkari reebon sadقatn way وayujzi may guday min dalika اlmadkuri madkuurkas kaasi heshe may gudaayana rakataani lam rakayan gudayan rakaten kas oo yarkac lmusali rukuuc tukdawma rakaten min aلضuha farjinki tukdaw rawa muslimun adis uriyey وan abi darin radi الlahu taala anhu an nabiy sala الlahu عalيه وsalam qala nabiy law may kagolay yusbix may ahaadayaan adis rabiciliwa cala kuli sulama sulama miftal yalmsiyada bilami walkasri jamacna nagdaas sulamaatas mufradna nagdaas lamad walka lagbeyko yasbixu calaa kuli sulama huban kasta korshamay waa barislay ama calaa kuli sulama hubniyaalo kasta korshamay kuwaa barislay sulamaadkaas oo min ahadikum koaadin sadakasuma kuwaa barisle marba waa ka adoo caafimaadka tilahaykin barisi yani hubnaagaasi ti kastaba may ko korsheel kufadey sadago oo calaa sabiili shukri eh sunu shukri ahaan ilaahagi oo caafimaadkin waa barisidi shukri lakin kubahanyin kofkan mayli sheegay hubnaashe sadex boqol ilidun hubnaas wakiban ti kakoobayin kolkun sadex boqol ilidun hubnaas iyo ilaahay caafimaadkin waa bari sidi adoo caafimaadka qabto waa kaakin bari sadakadii oo lakoofade red sadakadii kolkun maal dhiibo dadkanogma madhiibi koraan fa fakulu tasbiixatin subxaana allahi kasta sadakatun a rasuulka sala allahu alay salam me maal la dhiiblay sadaka mee yani subxaan allah kasta adeerta sadako kolkun sodon sadex boqol iyo sodon iyo sadex boqol ilidun tookoob subxaana allah erta dambe sujuuri gudasi wakulu tacmidatin alxamdulilah kasana sadakatun waay wakulu tahlilatin laa ilaha ila lahu kasana sadakatun waay wakulu takbiratin allahu akbar kasana sadakatun ka sadakati lamidas sadakada sawaabkila kolaala kuhelaw wa amrun farow bilmacruf winaaglan faroon walal wala shareecadiis kaadiya ini wanaagsanyin likasawlis amroon sadakatun waay wanahyun reebo an ilmunkari walal wala shareecada dhaadiya lakinkiraw ada reebton sadakatun waay wayujizi werreed maalushaahid inta salaatulaxi talaynat saasku milnin waafaga untu wayujizi may gudeeye ray rasuulka sala allahu alay salam min dalika almadkuuri madkuurkas kaase mayl koofadaay saddex boqol ilihidun sadageeda koofadaay intaas oo dhan mayn gude kalku rakactaanian gudaanga rakacteenkaas oo yarkacu yusali huwa shaksiga tukudaw huma rakacteenka min aduxaa barjinka tukudaw waktigan i wali kahorey lama rakacda tukudaw antaasun gudaanga mana may weley lamada rakac firi yani wali sida boqol i lihidonki oo lakoofadaay sadage oo dhan lamadaas rakaan gudaanga la e lamada rakac maynka gudaayana ada hubnaagi ka horta jirka lay kumidayin kolkan lamada rakacna jirka dhongarka sameeya hays mana jirka dhongarka tukudahay hubnaagi dhan dagdhagaaji hays mana meel heedaa galaya sadagi yani kolku reed adoo sadagadi guda lamada rakaan gudaa fadilat duxaana tukiye salaat duxa fali fadiiladi in xadiiska tukiye wakti oona dadka addunya i mashguul ilakajaro cibaado waktulgafle so sigaas kumto kalku ilahay aabo fal badan sawa muslimo muslim iyo wacdid kuriyey wan aishata radi allahu taala gaar ahaan salaamid maabli jiran walahol kale iyo gobdan saas oo kale male kalku masaajidka leki jiran doxyadiy kutukadan eedan fayles weliba cilmig naftis barashadiis eedan fayles an aishata radi allahu tacala canha qaalat aisha may kagooley kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam xifdiga marka kusheekoyaani yani waa kitaabe kitaabay yaryao tacliimda iyo melona kusheekoyaay salaatullah iyo kumid shakumida ah. kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulshimi bahaaday yusali wa rasulka ini tukada wahaad aduxa salaata aduxa wa tukadaay arbaan a tukadaay wayazid nabiy nabo kordhiyahay maasha allah maasha allahu ilahay wali doon iya kordhiyahay meegala tukaday adeeratin waa kumana lam rakacan yar yani waa kay saaso rasuulka lama tukadaay lakar arbacan tukadaay waana ziyaadiyahay ada lama lamilan tukadayen lama afar taasa yani shaqagaasan wede li siyeed siyeedkaasan ka badan tuma ilaman wal sheegay laakin siyeedkaedan tal badan siyasanka badan waay kana rasuul lahi sala lahu ala slam yusali warasuulka duaa salaat duaa tukaday arbaan tukaday wayazid nabiy nabo kordhiyahay ma wal oo sha allahu ilahay doona ya kordhiyahay ay tawa muslim watar mey salaat naari way lamlama idin tukaday tawa muslim muslim ya wadisina weriyey wa can umi hani umi hani mayl kuriyey sakitata binti abi alibin cali bin abi alib walaalis sakita leedahay rasuulka sala lahu ala slam edersiya dhalay radi allahu tacaala canha qaala dinika kol dahabtu tabiyat ila rasuuli lahi tabi sala allahu alayhi wasalam reer markiati makidoogti kolka rasulkan tabiyat caam lfatxi fi caami lfatxi furashada sanadkeedi sanadkii maka la furdaay sanadkii siyada hijrada ramadan ata la furday markaasa rasuulka markaa gali dheegi yani koya salaan rasuulka sala allahu alayhi wasalam ederka arishay koya salaan ay gali erti bahi kolkaused fawajadtu helihu rasuulka heli yaktasilu rasuulka hal gobooshadaaw rasuulka gobooshadaayo yahel faadimana asura sadiid kala cadeeyay fatima karkasu rasul rasulkana karnyawan taas kubosdo salami kolka ayatum wahani ahati lahayt falama faraga nabiyu macdushaitiri lakoglajis dheray falama faraga nabiyu nabo marki farog nagday min gusi gusi nabiy nabo goboymid isku farog nagdiya sala nabiy nabo tukadi thamaniya rakacaatin iyad rakacya tukadi wadalika alwaktu waktidaasoyna may haaday duxan wakta duxan wakta barjin hayt kolka salaata duxa siyadka sanka badankeed ay siyadka siyanka badan agaabi hadadidka dheer ay gaabiya maylataomiani radi alahu taala anha sakitat bint abi alib radi alahu taala anha qalat mertay dahabtu tabi ila rasuuli lah tabi caam lfati fi caam lfati fatumaka sanadkeed fawajadtu heliu rasuulka heli yaktasilu hal rasuulka gubooysada ama fawajadtu ogaaday hu annabiya ogaadi yaktasilu gubooysada lama fulagaadaas markas bimacnaa alima dile oo wajadtu heli bimacnaas yani waa kay heli lay hoobetan asaaba laetan halma fulagaas jumlad walahaale fawajadtu heli hu nabaga heli yaktasilu hal gubooysada falama farag nabiy nabo marki farag nagday min usle usli nabiy nabo goboy midku farag nagdiya sala nabiy nabo tukudi thamaniya rakcaati iyad rakacya tukudi ducyadi barjanki salaadl wadalika waktigaas kaasana duxan wakta duxan wakta barjin ay ahaad wadalika alwakto waktigaas kaasana may bahaaday duxan wakta duxan wakta barjin ay ahaati wa ay mutafaqun aleyh wahada xadiikan kama muktasaru ki muktasaru lafdi muktasaru lafdi ixdaa riwaayaati muslim muslim riwaayaatkay toodiyo lafdishalagabi baabun yajuzu salaat duhaa baabun hada kan baabun tajuzu salaat duhaa salaat duhaa ya binaw min irtifaaci shamsi iridi kornabishidi laku bilaaw ilaa zawali zawali shams iridi zuluji laku der walafdal lakin sida fal badan an tusalaa hiya salaat duhaa ini latukadoha cinda ishtidaad lxarri kulaylka dorsanaantis hagdii latukado irtifaaci duhaa barjinka kornabishadi hagdii latukado baabun tajuzu salaat duhaa salaat duhya ya binaw min irtifaaci samsi iridi kornagashigeela kubilaaw ilaa zawaaliha zawaali shamsi iridi zulowshantin dhexaytilatukado binaaw laakin walafdal sulfad badmayguwa an tusallaa hiya salaat llaha in ilatukado ay cinda ishtidaadi lxarri kuleelkii adkaashidiisa agdeeda latukado wairtifaaci duhaa wa cinda irtifaaci duhaa barjinka kornagashidiisa agdeeda latukado can zayd bin arkam radi allahu taala canhu anahu ana zayd iyo ra zayd argi qawman qoomi argi qoom kaso yusaluna min aduhaa barjinka tukadaan argi faqaala zaydun arga may ka goolay ama hooy lagad aclim u ogaadin ana salaata salaad fi gayri hadi saaca saacdantan eershe salaada tukadaw afdal ini falbadansa dadkan kuwan gaban may wali ina rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka ma eri salaat lawaabiina han nagashada badano rajaacinta ilalahi caza wajala birujuuci min algafla ila lxudur ay o min adambi ila tawba han nagashada badano tawba ku tawba sheneeno ilahay shongnagdaayan salaadiyo xiina waktigiyo haati tarmalu hormaaso alfisaalo nirigyaalka hormaayaan waktig nidig nirigyaalka hormaayaan waktigaas haase rasulka yon hata tukudahana maratiahansaliman zayd bin warkam radialahu taala an ana wana zeda dahi raa huwa zayd bin warkam argay qooman qoom argi qoom kaso yusaluna tukudaayan min alduhaa barjinki barjinka tukudaayan argi oo irid markaa kornagati bacdishaba tukudaayan waktigi fal badnaytin marki irid horankaanagado saas kalkun walaago yara marisiyan mayl kolka yani dadkan oom oo tukadaayan salaatduha tukadaayan anig min aduha barjinki tukadaayan fakala binamay kagole ama hoy lawalahiya kadhaarday ka dacnimu ogaadin han han hadda tukadahayan kuwargaban ana salaata duxaa fi gayri hadii saaca saacatan hada la roogna keyrtay salaatduha la tukadaw aflalo inay falbadanta ogin waktiga me waktigo kale ini salaatduha falbadanta kuwargaban han hadda tukadahayan sa may weley ina rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam iyo qaala rasuulka may kagolay salaatulawaabiin ahaani nagashada badnaayeen salaadiyo awaab min alawabi yalakushaani awab wahuwa rujuuc nagasho fahum arajaacuun ahaani nagashada badnaayeen ila allahi caza wajal ang nagadaayen birujuuci nagashada intay ku nagadaayen min algaflati gafliha ku nagadaayen ila alxuduuri horlaangmay bua addunyada kadhax jirtay hoolaa kadhax jirtay cibaado ilaahay husiya hilmaansad gawda hilmaansanaanti o ilaahay husiya hilmaansanaaytaa ku nagadaas xuduran nagadaas e ilahay laaalaraas e ilahay sheekodaas tukdaas anasa awaabin lere mana misme may bua awaabin yani min adambiya ku nagadaayan ila tawbati ang nagadaayan namada fasir ku jira salaat lawaabina ana ina rasuul lahi sala lahu alay salam qaala rasulka may ka golay salaat lawaabina hani nagashada badanaayeen oo dimba kunagadaayeen mis afla kunagadaayeen salaadiyo salaatulcid ila watigaas tuafl a nagadaaya cibaadi ang nagadaayo xiina waktigi ahaa fislaadiyade tarmalu horumaaso alfisaalu nirigaal nirigyaalka horumaas mana tarmalu horumaaso alfisaal fisaal walilkajeed rawa muslim usianiwe hu xadiidka wariyey tarmalu bifati taya laki walmimi wabiladi lmucjama yani shidat alxari langajeed kuleel dorsanaansi wakti kuleelka doron langajeed oo horanka arada nagdaas walfisaaluna jamcu fasilin nirig la jamiyay fisaal nirigyaalaka jam wahuwa fasilmaylka jeed asagir kano yaro min alibili meel kumid a yani horumyaalan wa ruktiyaalka horees yani nirigyaalka horumaayan bab lxasi an salaati taxiyat masjid